bsmi اllah الرحman الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin وصli اllهma وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd yqul الmuؤlif raximah اllah taعalى wاlqur'an kalaam اllah wmin ladunhu walaysa bmakhluuqi fayabiit wاlqur'aanu qur'aankii kalaamullaahi waa alle hadalkiisa wa min ladunhu agtiisana uu ka ahaaday walaysa mala uumana uusan ahaanin qur'aankii bimakhluuqin mid la abuuray ma ah oo fayabiid markaa uu baaba'o yacni hadduu makhluuq noqdo markaa uu zuulo oo baaba'o masaladaasi oo masalada loo yaqaano ee qur-aanka kariimka ah muxuu yahay waxayna ka mid tahay masaa-isha dooda adag iyo khilaafka adag uu ku dhex maray bayna ahli sunna wa bayna alfiraqi daalla ahlu sunnaha oo dhinaca iyo kooxaha jidka ka leexday oo iyaga laftooda aan isku mowqif ka ahayn laakiin inay khaldameen oo ay masalada sawaabkeedii garab mareen ayaa ka dhaxaysa iyaguna waa dhinaca masalada marka imaamka kitaabka iska leh alimaam abu ibraahim almusani madhabkiisu saan horeyba usoo sheegnay waa madhabka ahlusunna waa madhabkii salafka weeye waxayna ka mid tahay masaa-ishii lagu imtixaanay oo e, laga faafiyey inuu qabo qur-aanku inuu makhluuq yahay sababtii kitaabka loo alifayna su-aal ku timid inay ahayd baan soo sheegay wuxuu soo saaray alimaam xaakim abu cabdillaahi alxaakim wuxuu soo saaray oo uu ka warinayaa e, abu cawaana alimaam abu cawaana inuu yidhi waxaan u soo galay ibraahim almusani fi maradihi aladii maata fiih xanuunkii uu ku geeriyooday isagoo xanuunsanayaan usoo galay buui markaasa waxaan ku idhi buuhi maa qawluka fi lqur'aan odhaahdaada aada qur-aanka ka qabto maxay tahy maxaad qur-aanka ka leedahay wey manaa maxaad ka ictiqaadsanta markaasaa wuxuu yidhi buu yidhi kalaamu ullaha hayru makhluuq waa ilaahay hadalkiisii makhluuqna ma ah markaasaa waxaan idhi buu idhi hallaa qulta qabla haada hadda kahor maxaad u dhihi weyday warkaas hadda kahor maxaa lagaaga maqli waayo markaasaa wuxuu yidhi lam yazal haada qawlii kama zuulin buu uhi weligay inuu hadalkaygi iyo madhabkaygu sidaas saasaan weligay rumaysnaa buui ismaba bedelinbu wa karihtu lkalaama fiihi waxaan kahday uun inaan masalada ka hadlo oon dhex galo maxaad uga hadli weyday lianna ashaaficiya kaana yanhaa can ilkalaami fiihi buuli sheekhaygii shaafici ayaa wuxuu necbaa in mas'aladaasi aada loo sii dhex galo oo murankeeda iyo jadalkeeda iyo baxfigeeda iyo sheekhiisaa kula dardaarmay marka lanna jadalkeeda iyo doodeedu iyo murankeeda faraha badan natiijo ma leh fiqigu u diray marka fiqiga baro oo halkaasi wax laakiin masaa iska ururi buu ku yidhi marka sheekhaygii baan dardaarankiisii qaatay buu yidhi laakiin weligayba waan rumaysnaa qur-aanku inuu hadalka ilaaha yahay makhluuqna uusan ahayn masaladaasi marka waa ijmaacu salaf ahlusunnaha iyo salafka iskumay khilaafsanayn inuu qur-aanku kalaamka ilaaha yahay sidaana waxaa ku tusaya qur-aanka laftiisaa ku tusaya allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi wa in axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii cid gaalada ka mid a uu kaa dalbado inaad ammaan siiso ammaan siib si uu ilaahay hadalkiisa u dhagaysto marka qur-aankii waxaa la yidhi waa kalaamullah sidoo kale waxaa ka mid a alla tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi alaa lahu alkhalqu waalmru abuurka allah iskale amarkana isagaa iska leh abuurka isagaa iskale bimacnaa waa makhluuqaadka waxaa la kala duway marka abuurkii iyo amarkii amarku marka waa sifo ilaahi oo amarka waxaa soo gelaya hadalkiisaa soo gelaya kun baa soo gelaysa hadalkiisa qur-aankaa soo gelaya marka amarkiisi iyo hadalkiisu makhluuq ma ah maxaa yeele ilaahay waa kala duwayoo alkhalqu waalamru baa la ysku cadfo cafiguna asalkiisu muhaayaruu keenaa labada shay laysku cadfayo inay kala duwan yihiin marka masaladaasi adilo fara badan in loo raadiyo uma baahna maadaama ijmacu salaf ay tahay abu saciidin addarimi sanad saxiixa wuxuu ku warinaya camr ibnu dinaar buu ka warinaya ninkii taabiciga ahaa wuxuu leeyahay adraktu asxaaba nabiy sal lla lay waslam faman duunahum mundu sabciina sana waxaan soo gaadhay buu ihi saxaabadii iyo dadkii ka dambeeyeyba ilaa toddobaatan sano laga soo bilaabo dhammaantoodna waxay lahaayeen buu yidhi allaahu alkhaaliq wamaa siwaahu makhluuq waalqur'aanu kalaamu ullah minhu kharaja wa ilayhi yacuud toddobaatankaa sano dadkan soo gaadhay iyo oo saxaabo iyo taabiciin iyo culimo lahaa waxay isku waafaqsanaayeenoo lahaayeen buu yidhi ee eh, allah waa midka wax abuura wixii isaga ka soo hadhayna waa wax la abuuray qur-aankuna waa hadalkii alle isaguu ka bilowday oo ka yimid isaguna ku noqon doonaa saasay wada lahaayeen masaladaasi marka sidaa iyadaa wey waalqur'aanu kalaamullah hadalkii ilaahay wey hadalkii ilaahay wey haddii la yidhaahdo bimacnaa waa sifo ilaahay waa sifo ilaahay ilaahay sifaatkiisuna waa tilmaamo uu ku tilmaaman yahay makhluuq ma ah soo ma maalan haddaad tidhahdo sifatu lxayaa allah wuxuu ku tilmaaman yahay nolol ama wuxuu ku tilmaaman yahay cilmi sifadiisaasi makhluuq ma ah laakiin waa tilmaantiisa oo isagu ku sifaysan yahay w marka qur-aankuna waa hadalkii alle hadalka allena waa sifo min sifaatihi waay ee makhluuq ma ahee khaaliqna ma ah makhluuqna ma ah sooma khaalia maaha maluuqna maaha laakiin muxuu yahay waa ifatu khaaliin ah, allaha khaaliqa ifadiisii waa sidaasaa la dhahaya marka ayb qur-aanku marka kalaamullahi weeye bixuruufihi wa macaaniihi xuruuftan allah saa ugu hadlay macnaha ay xambaarsan tahayna allah ku hadlay xuruuftu iyadoo macnaha xambaarsan buu allah ku hadlay tabaaraka wa tacaala sidaasuu dhammaantii kalaamullaahi uu ku yahay madhab ahlusunna sidaas wey maana ayib wamin ladunhu buu ina yidhi qur-aanku xagga alluu ka yimid taana waxaa ku tusaya in badan oo aayaadka qur-aanka ka mid ah. kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir ah, min ladun xakiimin khabiir allah xaggiisa agtiisuu ka yimid bimacnaa isagaa ku hadlay oo malakul jibriil ka dhagaystay malaku jibriilna waa soo qaaday nebi maxamed uu saa kusoo gaadhsiiyey salawatu rabbi waslamu caleyh saasaa laga wadaa min waa sifo alle wey macna ayib maadaama uu marka sifo ilaah yahay sheekhu wuxuuna yidhi makhluuq ma aha fayabiit makhluuqa sidiisa waxaa lagu yaqaanaa inuu inuu dhammaan doono oo baabi'i doono kullu shayin haalikun ilaa wajhah wax walba waa halaagsamaya waa baaba'aya ilaa ilaahay wejigiisa mooye marka haddii qur-aanku waa makhluuq la yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa waxyaalaha baabi'i doona inuu ku jiro sidaasna sax maaha waa sifo ilaahay oo wuu jiri doonaa ayib laakiin aakhiru zamaanka marka la gaadho oo qiyaamadu soo dhowdahay ayaa qur-aanka la qaadi doonaa oo xadiiska nebiga sal lla alay wasalam ee uu soo saaray alimaam ibnu maajah iyo xaakim ay soo saareen min xadiidi xudayfa ayaa wuxuu leeyahay wayusraa cala kitaabi illahi fi leylatin falaa yabqa fi lardi minhu aaya ahiru zamaanka wey marka adduunku gabagabaya ilaahay kitaabkiisaa lagu soo guuraynayaa habeennimo markaasayna hal aayadoo ka mida ah ayna dhulka ku hadhaynin waa la qaadayaa marka waa meeshay marka leeyihiin yani minhu bada wa ilayhi yacuud alluu ka soo bilowdo isagaa ku hadlay marka dambana isagu u noqonaya ee ma baaba'ayo ma dhammaanaya macnaha saasaa laga wada ayib madhabkaas marka ahlu sunna ee way isku waafaqsan yihiinoo waxaa soo gurinaya ijmaac soo gurinaya aymo fara badan sida alimaam abulqasim alalaka'i iyo abunasrin asajsi iyo ibnu taymiya waxay soo gurinayaan in masaladaas uusan khilaafba ku jirin bayna asaxaaba taabiciinta iyo a'immadii sunnada intaa inayna isku khilaafsanayn inuu qur-aanku kalaamka ilaah yahay makhluuqna uusan ahayn keliyata uun kelimada makhluuq ma aha qur-aanku wuxuu yidhi waa kalaamullah axaadiista nebigana waxaa ku soo aroortay waa kalaamullah saxaabadiina waxay itlaaqi jireen iyo salafkii waa kalaamullah laakiin ghayru makhluuq kelimada dhahaysa saxaabada lagama hayo taabiciintana lagama hayo kelimadu waxay soo baxday markay muctasiladu ay fikir a keeneen qur-aanku waa makhluuq ooy faafiyeen oo xataa madaxdii iyo dowladdii ay qaateen oo culimmadii sunnada in lagu imtixaano la bilaabay xilligaasa waxaa soo baxday inay isticmaalaan a'immada sunnadu kelimada hayru makhluuq ah, makhluuq ma aha kelimadana waxay u isticmaaleen calashaani waxaa keentay inay lil bayaan iyo iidaax iyo caddayn u isticmaalaan oo madhabkan muctasilada iyo jahmiyadii iyo siday muxuu ahayey ay u radiyaan ayay uga maarmi waayeen ayib a'immada qaar ka mida waxay soo guurinayaan inay salafku isku waafaqsanaayeen ruuxa qaba qur-aanku waa makhluuq inuu kaafir yahay qur-aanku waa makhluuq ruuxii qaba inuu gaal yahay bay qabeen in badanoo a'immadii salafka ka mid ah ayb bal eh, ijmac buuba soo guurinaya ninka la yidhahdo abu nasrin sajzi eh, ibnu taymiyana wuxuu leeyahay madhab caanu ahaa oo cinda a'immati salaf in la takfiiriyo oo la gaalaysiiyo ninka yidhahdo qur-aanku waa makhluuq caan buu agtooda ka ahaa ayb laakiin eh, waxaa u baahan in lagu baraarugo takfiirkaasi waxaa laga wadaa waa takfiirkii mutlaq ahaa waay ah, ruuxii waxaa sameeya waa gaal laakiin takfiirka acyaanta isagu waa ka gedisan yahay shuruudihiisuu leeyahy saas daraaddeed imaamu axmed wuxuu ahaa ragga ugu ad adag mas'alada ah qur-aanka in la yidhaahdo waa makhluuq ninkii loo xidhay buuna ahaa muddada dheer u xidhnaa haddana maca dalika jahmiyada iyo muctasilada iyo madaxdii qabtay ee ku ciqaabaysay ee ku garaacday ee xabsiga ku gelisay qur-aanka waa makhluuq dheh sidaaba u xidhayba haddana maca dalika ma qabin inay inay acyaantoodu diinta ka baxeen bal gadaashooduu ku tukanahay waa u ducaynahay maca dalika fikirkay qabeen oo weliba dadku ku garaacayay marka waxaa la kala qaadayaa mar walba waana madhabka ahlusunnaha masaa-isha gaalnimada keenaysaay ayaa waxaa la kala qaadayaa yani waxa weeye ilaaqa iyo tacyiinka ah, saas wey waa madhab mutarida waay markii la ilaaqayo waxaa laleeyahay wixii sidaa sameeya waa gaal ruuxuu yidhahda qur-aanku waa makhluuq waa gaal ruuxii waxaa ku dhaca waa gaal waa ilaaq waay ruux gooniya markaa lama magacaabo laakiin ruuxii ku dhacay laf ahaantiisa hala gaalasiiye markay timaado waxay u baahan tahay markaa kafiirsi siyaada in la sameeyo oo shuruud yani maxaa u geeyey ma jahli baa ugeeyey ma qoondaraa ugeysay ma xujadaan ku oogmin eh, muxuu ahaayey eh, wadcigiisa la fiiriyo wahaa kada marka waxay u baahan tahay marka Eh, si dheeraaday u baahanaysaa in loo fiiriyo way kala duwayn labada masle marka taas waxaa kutusta marka tacaamulkii imaamu axmed caleyh raxmatullaahi uu jahmiyada iyo nimanka eh, masalada qabay uu la mucaamuloon jiray haddana isagiiyo keyrkiiba ay ilaaqi jireen jahmiyadu inay gaalo yihiin iyo eyrkoodba manaa ayb wlqur'aanu kalaamullahi waa ilaahay hadalkiisa weeye wamin ladunhu agtiisuu ka ahaaday walaysa manuusan ahaan bimakhluuqin oo fayabiida uu baaba'o yani eh, yaa khilaafsan ahlu sunnaha masaladaas waxaa khilaafsan jahmiyada iyo muctasilada oo qaba inuu qur-aanku makhluuq yahay halkaas iyagu mareen waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu ku dhex abuuray makhluuqiisa mid ka mid a ah. halkaasuuna qur-aanku uu ka yimid oo makhluuq baa lagu dhex abuuray isaguna makhluuq buu ahaa makhluuqii baa ku hadlay halkaasay ka baxeen waxaa kaloo iyagana khilaafsan nimanka la yidhaahdo ashaacirada fi masalati alqur'aan ashaaciradu madhabkooda marka la xaqiijiyo waa muctasilo cinda taxqiiq marka laga tago cibaaraadka marka laga tago oo la xaqiijiyo oo si fiican masalada loo dhiraandhiriyo madhabka ashaaciradu wuxuu aadayaa madhabkii muctasilada maxaa yaele iyagu waxay dhaheen qur-aanka markii laga hadlayay kalaam ilaahi ma aha bay dheheen laakiin waa cibaaratun can kalaam illah cibaaratun can kalaam illah macnaha maxaa laga wadaa yacni kalaamkii ilaahay ayaa laga soo cabiray leanna waxay leeyihin alkalaam waa sifa qaa'ima bidaat illaah ma aha wax intuu sawd ama xuruuf leeyahoo la maqlaya ma aha waa sifo uun ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku sifaysan yahay kadibna cid baa intay sifadii ka fahantay bay soo cabirtay marka cabiraaddan xuruuftan ilaahay ma laha laakiin macaanida ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala sifadiisii kalaamkee daatiga ahayd ayaa laga fahmay kadibna xuruuftana lagu cabiray marka cibaaratun can kalaami illahi waay su-aala waxaa imaanaysa yaa cabiray marka yaa intuu fahmay cabiray hadday yidhahdaan waa jibriil baa cabiray markaa makhluuq buu noqonayaa soo maha soo xuruufta meesha taalla makhluuq ma noqonayso yaa cabire wey marka marba hadduusan allah xuruuftan iyo macaanidanoo isa saaran ku hadlin oo jibriil ka dhagaysanin ousan saa u soo goorinin ee aad tidhaahda maye ee hadalkiisii baa la soo cabiray yaa cabiray oo xuruuftan ku cabiray waxay noqonaysaa haddii uusan ilaahay lahayn makhluuq baa cabiray waa xaqiiqadu maxay imaanaysaa marka macnaa qur-aanku waa makhluuq saas inay natiijadu saasay imaanaysaa waana midda markay dhiraandhiriyeen a'imadooda qaar ka mid a ah, madhabkooda waxay yidhaahdeen waa madhabaan meel la saarnayn masaa-isha badankeedna waa saas ilahay amarka muctasilada madhabkoodu waa madhab iska cad baatilba ha ahaado laakiin warkoodu waa qeecayn laakiin ashaaciradu masaa'il fara badan waxay isku dayayaan inay wax dhexdhexaadiyaan oo meel dhexadegaan meeshii dhexa marka macnala-aan kusoo baxaysa somaynaan soo marin masaladii maala alqada walqadar waxay isku dayeen inay degaan bayna eh, madhabi almuctazila wa bayna madhabi ahli sunna soo ma markaasaa waxay yidhaahdeen eh, eh, masalatu lkasbi bay keeneen xaqiiqana ma laha saan soo marnay tanina markay tii war aankii makhluuq ma aha dhah ee waa kalaamka ilaahay way ku dhiiran waayeen sida muctasiladana way dhiiran waayeenoo geesinimo ay ku dhahaan qur-aanku waa makhluuq haba khaldanaadeen dhiirnaantana waa waayeen sida ahlu sunnaha inay maraan oo yidhahdaan war qur-aanku waa hadalkii ilaahay makhluuqna ma aha oo warkoodu caddaadana mayna marin laakiin meel dhexdhexaad ay ka duseeno ayadiina natiijadeeda in laysaga hadhi maayo baasha waa waa waa waa laysdabageli hadalkii markii la xaqiijiyey isagii wuxuu kusoo fadhiistay uun qur-aanku waa makhluuq marka waxba cibaaradu yaan lagu gadgadiin cibaarada waxba yaan lagu gadgadiin yani iyagiiyo waxaa isku mida nimanka la yidhahdo maaturidiyada maaturiidiyaduna waxay leeyihiin waa xikaayatun can kalaam illah waxay dhahan waa cibaaratun can kalaam kullu dalikana meel bay wada tegaysa marka waxaasoo dhan waxa weeyaan waa waa madaahib muxuu ahay khaldan ayib intaynaan ka bixin masale kaloo baraarujin mudan baa jirta oo iyadana lagaga hadlo meesha iyada ah waa masalada loo yidhaahdo oo la yidhaahdo masalatu lafdi masalatu lafdi yacani alfaada qur-aanka marka aan annaga aan ku hadlayno ama akhriyayno ama aan qorayno ama laabteenna uu ku jiro oon xifdisanna ayaa waxaa la kala qaadayaa markaad akhrinayso akhrinta laf ahaanteeda iyo sawdka baxaya adaa iska leh laakiin waxa aad akhrinayseed ku sawdaynayso waa qur-aankii soo ma markaad qorayso oo qiraanku hadda misxafka ku yaalla waraaqdu waa makhluuq khadduna waa makhluuq qalinkii qorayna waa makhluuq ya laakiin shayga la qoray muxuu yahay waa kalaamullah soo ma waa kalaamullah laabtaaduu ku jiraa qalbigaagu waa makhluuq laakiin qalbiga waxa ku jira eeee qur'aankiiya makhluuq maaha saas dhan hadduu laabta galo hadduu carab ku hadlahayo hadday gacani qorayso meel ku qoran yahay waxaa kala duwan wixii makhluuqu uu leeyahay iyo qur-aanku waa kala duwan yahay mas'alada tafsiilkeeda iyo faahfaahinteeda waxaa iska leh oo aada u daaweeyey alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah ninka si fiican u bisleeyay oo kala saaray kala dhigdhigay waa isaga marka kitaabkiisa khalqu afcaal cibaadka masaladaasuu ku salaysanya oo tafsiilkaasuu gelinaya aimada kaleeto si gaaban bay u sheegeen laakiin asagu tawasaca fiiha bal saxiixulbukhaarigiisa xataa kitaabu tawxiidka ugu dambeeya mas'aladaasi abwaab fara badan baa ku saabsan laakiin inaa lagu baraarogaa loo baahan yahay sharaxa uu sharxay alimaam xaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah sharxiisa lagama fahmayo laakiin waxaa si fiican baabkaasi kitaabu tawxiid haddaad joogto sharaxa aadka u qiimo badani waxa weeyaan waa sharaxa uu leeyahay sheekheenii muxuu ahayey cabdalla alghunaymaan oo yani waxa weeyaan oo sharxay baa jira laba mujalad ku sharxay marka haddii aad isla raadsato kitaabu tawxiid abwaabtaas uu ku sheegay iyo kitaabu khalqi afcaali alcibaad abwaabtiisa haddaad isla raadsato waxaa kaaga soo baxaya maqsuudka bukhaari inuusan ahayn sida uu xaafid ibn xajar u sharxay wax badan baa markaa meesha ka heli macnaha marka masaladaasi waa masaladaas laakiin alimaamu axmed caleyh raxmatullah wuxuu dhihi jiray isagu masaladaa waa joojin jiray oo wuxuu dhihi jiray waa kii dhihi jiray man qaala lafdii bilqur'aani makhluuqun fa huwa jahmi waman qaala lafdii bilqur'aani hayru makhluuqin fa huwa mubtadic buu dhihi jiray jahmi muxuu leeyahay leanna lafdii bilqur'aan markaad tidhaahdo laba macnaa soo gelaya inaad ka wado ku hadlidda aan ku hadlay bimacna almasdar ah ku hadlidda iyo dhawaaqidda aan ku dhawaaqayo waa makhluuq macnaha kelimada waa laga fahmi karaa waana macno sax inaad kaad ku hadlaysa eed akhrinaysa eed ku sawdaynaysa laftiisa ka wadana waa dhici karta oo almalfuud ah markaa almalfuud oo markaa qur-aankii ah kaa inaad tidhaahdo waa makhluuqna dee waa raayigii jahmiyada kelimadu maadaama ay labadaba ixtimaali karto inaad ilaaqdo imaam axmed diidan lanna markaad ilaaqdo macno faasidana waa laga fahmi karaa macno saxana waa laga fahmi karaa kelimaadka noocaasoo kale iyadoon la tafsiilininna lama ilaaqo yani waa inaad kala saarto oo macnaha saxdaana caddayso ka khaladkaana caddayso ayib haddaad tidhaahdo hayru makhluuqna wuxuu ka wadaa imaam axmed caley raxmatullah yani sideedaba in la isticmaalo kelimadan baan ka soo aroorin salafkii marka in la iska daayaaba fiican laakiin kelimada rag aimadii sunnada ka ah itlaaqay waana waxay ahayd masale khilaafiya bayna culamaai sunna lafdii bilqur'aani makhluuq ma la dhihi karaa mise lama dhihi karayo dhexdooday isku khilaafsanaayeen ibn ibnulqayimna eh, fi sawaaciq almursala wuxuu leeyahay madhabka bukhaari baa saxsan oo mas'alada in la tafsiiliyaa la kala dhigdhigo imaamu axmedna wuxuu u samaynayay sida yani min baabi sadi daraa'ic ka hortag ahaan kelimadan muxtamilka ah sideedaba isticmaalkeedu diidanaa laakiin imaamu bukhaari wuu tafsiiliyey sidiisa in loo tafsiiliyo oo la kala qaado ayaana saxa leeyahay masaladaasina sidaa iyadaa way macnaa ayb masaladan marka saan soo tilmaanayba waa masaladii culimada sunnada lagu imtixaanay oo xilligii ninkii la dhihi jiray eh, mamuun ma'muun oo eh, haaruun urashiid uu dhalay xilliguu xilka muslimiinta hayo boqorka u ahaa eh, ayuu nin wuxuu ahaan jiray jecel culimada iyo cilmiga iyo jecel buu ahaan jiray isaga laftiisuna nin aqoonle buu ahaa marka nimankan muctasiladaba intay uun jaanis ka heleen bay fikirkii ku qanciyeen qaaliyaal bay u noqdeen dowladdiisii bay galeen kadibna isagiibay fikir ku qanciyeen markay ku qanciyeenna waxay yidhaahdeen fikirkaa wixii ka soo horjeedo caalamul islaami jooga culimmadiisa ah ragga la yaqaano ha loo yeedho ha la imtixaano ninkii dhihi waayo qur-aanku waa makhluuq in la dilo qoorta loo caseeyo in la karbaasho iyo in la xidho sidii buu ku qancay ma'muun tilaabadii baa la qaaday waa xilliga marka culimmada muslimiinta la imtixaanay waa qaar waa la dilay oo masaladaasaa loo dilay qaar xabsiyaday ku dhinteen qaar way iska tawriyaysteen oo iska waxoogaa iska xeeladaysteenoo yani intay eh, ilan waa mukra waa qasban yihin hadal ay ku fakadaan intay dheheen bay sidaa ku fakadeen qaar xabsigay muddo dheer ku jireen sida imaam axmed oo kaleeto waa adkaysteen ilaa ilaahay markii dambe isaga iyo waahiq iyo kuladaasi eh, eh, markii dambe uu yimid ninkii la jira mutawakil mutawakil baa markii dambe fikirkii bedelay oo caqiidadii ahlu sunnaha intuu qaatay buu culimmadii xabsiyadii ka sii daayay oo fikirkii baabi'iyey oo meesha ka saaray oo marka wakhti taqriiban dhowr iyo labaatan sano inay ahayd baan u malaynaya baa imtixaankaasi socda masalada ugu darana culimmada lagu imtixaanayana waxay ahayd qur ah, dheh qur waa makhluuq war ma dhahayo qur waa kalaam ilahi waa kalaam ilaahaya ah, niman waaweyn inta lagu dhihin baa qoorta lagu casayna marka imtixaan weyn buu ahaa waa maslada loo yaqaano fitnatu khalqi lqur'aan baa la yidhahda fitnatu khalqi lqur'aan waa meesha imaam axmed uu kula bixi doono imaamu ahli sunna loo bixiyo imaamu ahli sunna markuu sabray oo adkaystay oo xabsiga muddo dheer ku jiray oo ilaahay sababtiisa uu masaladaasi ummadda ugu caddeeyey iyo sabirkiisii masaladaa way macnaha marka masale sahlan maaha masaladu marka qeexitaankeeda iyo madhabka yani ahlusunna sidaa wey wuxuu yidhi sheekhu marka wa kalimaatullaahi ilaahay kelimooyinkiisu wa qudratullaahi iyo ilaahay qudradiisu yani awooddiisu wa nactuhu iyo sifadiisu wa sifaatuhu iyo sifaatkiisu waa isku macno tilmaamihiisa iyo sifaatkiisu kaamilaatun waa kuwa dhammaystiran hayru makhluuqaatin oo kuwa la abuuray aan ahayn daa'imaatun waye kuwa jiri doona azaliyaatun horayna u sii jiray weligoodba sii jiray walaysad mana aynan ahaanin bimuxdathaatin kuwa dib laga keenay oo fatabida ay baaba'do walaa kaana mana uusan ahayn rabbunaa rabbigeenna naaqisan mid dhiman muusan ahayn oo fayaziida uu markaa ziyaado ah, bimacnaa wuu callin ka hadlay allaha sifaatkiisa tabaaraka wa tacaala allaha kelimaadkiisu waa kelimaadku waxay u qaybsamaan ama alla kalaamkiisu wuxu qaybsamaa kalaam ama kelimaad kowni ah iyo kelimaad e sharci ah kelimaadka kowniga ah waa kelimaadka uu kownka ku maamulo waay allah hadduu rabo inuu shay abuuro muxuu ku abuuraa inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun kun marka kelimaadkiisa way soo ma laakiin maxay ku saabsan tahay kownkay ku saabsantahay yani kelimaadka waa kelimaadka kownka lagu maamulo wuxuu dilayo wuxuu noolaynayo wuxuu ridayo wuxuu saarayo yani waxa weeye kelimaadka marka waxaa la yidhahda alkalimaat alkowniya kelimaadka kowniga ah lama dhaafi karo soo ma kelimaadka kowniga ah khalqigu ma khilaafi karaan oo waa kii ahaa ducadii nabiga sal lla alay wasalam acuudu بكلمات اllahi taammaat alatii laa yujaawizuhuna baru walaa faajirun min shari maa khalaq mid baariya iyo mid faajira toona kalimaadka kowniga ah ma garamari karo waa inay saa u fulaan laakiin kelimaadkiisa sharciga ah waa kelimaadka uu alla tabaaraka wa tacaala kusoo waa kelimaadka uu rabbi tabaaraka wa tacaala usoo dhiibay malakuljibriil oo kutubtii ay ku timid waay kutubta ilaahay soo dejiyey ka soo bilow kitaabkii ugu horreeyey ilaa kitaabkeenna qur-aanka ugu dambeeya kelimaadka alle ee tabaaraka wa tacaala sharciga ah ee addoommadiisa uu yacni amarka iyo nahyigiiya ku siinayo ama ugu warramayo ayuu marka ku imaanaya macana marka kuwaasoo dhan baa soo gelaya wa kelimaatullaahi ilaahay kelimaadkiisu iyo qudradiisa iyo tilmaamihiisa iyo sifaatkiisu way dhammaystiran yihiin makhluuqna maaha bimacnaa ilaahay sifaadkiisu meel ay dhimanaan ka soo gasho ma laha kulligood waa wada kaamil waay hadalkaa tafsiil baa ku jira tafsiilkiisuna waxa weeye sida saxda waa waxa weeye sifaat ullahi kulluhaa sifaatu kamaalin laa naqsa fiiha biwajhin min alwujuuh ah, ilaahay sifaatka lagu tilmaamo waa sifaadka hubuutigaan ka wadnaa sifaatka ilahay loo sugayo waxay xambaarsan yihiin alkamaalu lmutlaq dhammaystirnaan buuxda oon kala dhimanayn bay xambaarsan tahay dhinacnabana kama soo galo naqsi kama soo galo dhimanaan ma soo gasho sida maalan markaad ilaahay u sugto alxayaa sifad sifada noloshoo kale ama sifada cilmigaoo kale markaad u sugto cilmi xuduud leh oo naaqis ah ilaahay cilmigiisu ma ah cilmiga makhluuqa wuxuu yahay si kasta hadduu u cilmi badan yahay cilmigiisu xad buu leeyahy saas daraaddeed waa naaqis soo ma allah laakiin cilmigiisu waa kaamil kamaalan mutlaqan wax ka hoos baxsani ma jiro soo ma xayaatuu leeyahay nolol buu ku sifaysan yahay nolosha alle tabaaraka wa tacaala waa sifo kaamil ah yani waxa weye alkamaal almutlaq oo noloshiisa meel naqsi ka soo gala ma leh laakiin khalqiga noloshoodu naqsi baa gala agee buu ka galay noolo kasta oo makhluuqa nool ka mida mar bay noloshiisa soo bilaabatay soo ma soo naqsi ma ah. haddana maca daalika nolol kaamila meehe waxaa soo dhexgelaya yacni naqsi baa soo dhexgelaya maalan yani eh, halmaan baa soo dhexgelaya waxaa soo dhexgelaya hurdaa soo dhexgelaysa so ibni aadamka soomaalika waynu seexanay ruuxu markuu seexdo hurdo galo waana nool yahay laakiin nolol naaqisuu nool yahay soo ma waa naqsi waay laakiin rabbi tabaaraka wa tacaala noloshiisa meelna naqsi kama galo saas daraaddeed baa la isdabadhiga u fiirso allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm baa le Ah. yani noloshiisa kaamilka waxay meesha ka saaraysaa inay ama lulma qabato ama hurda qabato maxaa diidaya alxayaatu lmulaqa diidaysa ah, ifada mulaqa ayaa diidaysa marka sifaadku waa sidaa w ifaadku marka dhankaa marka laga fiiriyo dhowr bay noqonayaan ifaad macnahay faa'iidanayaan uu yahay macno kamaal faa'iidaynaya kamaal mutlaqa ilaahay baa lagu itlaaqo kuwa iyaga iyo waxba laga soo reebay sifaadka qaarkoodna waa sifaad faa'iidaynaya waa sifaad faa'iidaynaya naqsi faa'iidaynaya sifaadka naqsiga mutlaqa faa'iidaynaya ayagana ilaahay laguma tilmaamo abadan sinaba biwajhin min alwujuuh mumtanic bay ka yihin oo maxaa ka mida a maalan sida sifat lmowt oo kale sifat ljahli oo kale sifat lcajzi oo kale sifat nisyaan oo kale waa sifaat min jamiici lwujuuh naqsi faa'iidaynaya ilahay laguma ilaaqi karo sifaadka qaarkoodna waa qeybta saddexaade weji markaad ka fiirisana sifatu kamaal bay noqdaan weji markaad ka fiirisana sifatu naqsi bay noqdaan xaal waxay noqdaan sifatu kamaal xaal kalena waxay noqon karaan sifatu naqs sifaadka noocaasa xaalka ay kamaalka faa'iideynayaan ilaahay baa lagu itlaaqi karaa xaalka ay naqsiga faa'iideynayaanna ilahay laguma ilaaqi karo maxaa ka mida maalan waxaa ka mida maalan sifaadka maalan makriga almakru walkaydu walkhidaacu walistihzaa'u maujeeda sifaadka iyaga ah mar macnaha ay faa'iidaynayaan macno ammaan iyo kamaal faa'iidaynaya waay xaalad kaliya mar kalena waxay faa'iidaynayaan naqsi bay faa'iidayn karaan oo goormay kamaal faa'iidayn karaan waxay kamaal faa'iidayn karaan markuu ruuxu intuu markii cidda ku sifaysani sifada iyada ah ay kula mucaamaloonayso cid isaga isku dayday inay kula mucaamalooto inaad intaad kula mucaamalooto kaga rayso waa sifatu kamaal cid baa maalan isku dayday inay kayd kugu samayso dhagar dhagartii baad la gashay waadna kaga raysay waa ammaan waay soo maa leanna maxay ku tusi quwo iyo qudray ku tusi inaad karaan iyo awood leedahay ku tusi soo ma ruuxaa maalan isku dayay inuu ku khadeeco khadeecii baad la samaysay waad isaga celisay waad kaga raysa waa amaan soo ma marka muqaabil waay waa lagula damcay waad iskaga celisay waa lagugula mucaamalooday waad la qaabishay marka waxay noqonaysaa sifatu kamaal bay noqonaysa fi hada alxaal laakiin ayadoon lagugula mucaamaloonin inaad adigu ku bilowdo oo kaydka iyo khidaaca iyo istihzaaga iyo aad ku bilowdo adigu marka waa sifatu naqsi sooma waa sifatu naqsan cid aan kayd kugu samayn inaad kayd kula kacdo ama cid aan ku khadeecin in adugu khadaac ku bilowdo markaasi cay waay sooma waa sifatu naqsin waay saas daraaddeed baa sifaadka noocaasi qur-aanka waxay ku imaanayaan iyagoo yacni addoommadii oo isku dayey uu alla tabaaraka wa tacaala kula mucaamaloonayo oo muqaabalo haysta ayay ku imaanayaan innahum yakiiduuna kaydan he wa akiidu kaydan soo ma allah bay dhagrayaan wuxuu leeyahy alle ayay dhagrayaan aniguna ayagaan dhagrayaa soo ma yacani dhagartoodii ay ilaahay kula kacayeen buu alle wuxuu qaabilinayaa dhagar markaasuu kaga adkaanaya marka waa sifatu kamaal soo ma jeed yukhaadicuuna allaha eh, wa huwa khaadicuhum khidaac bay ilaahay kula kaceen asaguna wuu khidaacay khidaacoodiina socon wa tiisaa socoto soo ma garta wayamkuruuna wayamkuru ullah soo ma jeed marka muqaabil bay ku imaanaysaa muqaabalay ku imaanaysaa sidaas daraaddeed ayadoo saa u qaydan inaad ilaahay ku itlaaqda mooye sifaatka noocaasa iyagoo mutlaqa ilahay kuma itlaaqi kartid ma dhihi kartid ilahay sifaatkiisa waxaa ka mid a makri waxaa ka mida kayd waxaa ka mida khidaac ma dhihi kartid laakiin sifaadkiisa waxaa ka mid ah an yuqaabila alkhaadica e bilkhidac wa an yuqaabila alkaa'ida bilkayd wa an yuqaabila almaakira bilmakri marka waa sifad ammaan ah waay leanna cidda inta laysku dayay in la dhagro dhagartii lagaga reeyey soo soo naqsi maah laakiin maxay ammaan ku tahay waa laysku dayey waana la kari waayay marka maxay tusi awood inuu leeyahay soo jeedo adoo ka warhayo aan la mari karin sifaat kamaal bay markaa noqonaysaa macnaha marka sifaatka noocaasa macno naqsi markay faa'iidaynayso oo markayna qeyd wadaninna ilaahay laguma itlaaqo waa khalad markay qeydka wadato sidaa qur-aanka ku timidna ilaahay waa lagu itlaaqaa oo maxaa yeelay waa sifatu ficlin isagaana alla isku itlaaqay tabaaraka wa tacaala loo diidi maayo marka marka saddexaasay u kala baxaya waa saddexdee sifaat mutlaqanba sifaatu kamaal ah sida cilmiga iyo samciga iyo basarka iyo xayaadka iyo muxuu ahaay xikmadda iyo ifa sifaat mutlaqan si ahaantooday sifaatu kamaal u yihiin iyo sifaat mutlaqan sifaatu naqsi ah kuwaana waxaan idhi ilaahay e laguma sifayn karo iyo sifaatun sifaatu kamaalin fii wa sifaatu naqsin fii xaalin aakhara taana waxaan nidhi xaalka ay sifatu kamaalka faa'iideynayaan baa ilaahay lagu atlaaqi xaalka ay sifatu naqsinka faa'iideynayaanna eh ilahay laguma sifayn karo saddexaasaa marka loo kala qaadaa marka laga hadlayo xagga eh, macaanida eh, kamaalka ah ee sifaatka rabbi tabaaraka wa ay faa'iideynayaan saas w ayib kadibbu wuxuu ina yidhi eh, daa'imaatun azaliyaat daa'imaatun azaliyaat ilaahay daa'imaadka waxaa laga wadaa labada kelima waxaa loo kala isticmaalaa daa'im waxaa loo isticmaalaa inta badan mustaqbalka mustaqbalka bimacnaa way sii jiri doonaan way weligood azaligana waxaa loo isticmaalaa wixii weligii soo jiray oo inta badan maadigaa loo isticmaalaa saas way macnaa marka daa'imaatun maxaa laga wadaa weligood bay jiri doonaan azaliyaatuna maxaa laga wadaa waligood bay soo jireen macnahaasaa laga wadaa maana ayib masaladaasi marka iyadana tafsiil baa ku jira tafsiil ku jira waxa weeye sifaatku waxay u qaybsamaan horta marka hore laba qaybood oo ra'iisi ah sifaat hubuutiya iyo sifaat salbiya ilaahay tilmaamihiisa iyo sifaatkiisa qaarna waa loo sugayaa qaarna eh waa loo diidaya waa laga fogeynaya kuwa loo sugayo leanna kamaal bay faa'idaynaya kuwa loo diidayana leanna naqsi bay faa'idaynaya soo ma ayib sifaadka marka hubuutiga ilaahay loo sugayo lagu sifaynayo ayaa waxay u qaybsamaan laba qaybood sifaad la yidhahdo sifaat daatiya iyo sifaat ficliya sifaadka daatiga ah waa sifaadka ilaahay weligiina uu ku tilmaanaa weligiina uu ku tilmaanaan doono sifaat waxaa la yidhahdaa sifaat daatiya la yidhahda iyagaasa waxay u kala qabaxaan sifaat daatiya macnawiya iyo sifaat daatiya khabariya sifaat daatiya macnawiya waxa weeyaan waa sifaadkaa ilaahay weligiiba ku sifaysnaa sida cilmiga iyo qudrada iyo samciga iyo maqalka iyo muxuu aragga iyo nolosha iyo ifaadkaas iyo wixii la mid a waxaa la yidhahda waa sifaatu daat oo alla weligii ku sifaysnaa weligiina ku sifaysnaan doono macnahoodana la fahmayo yani waxa weeye caqligu macno uu ka fahmi karayo ayb isla qaybtaas sifaadka waxaa gelaya sifaadka khabariga loo yaqaano oo sifaadka khabariga waxay yihiin waa sifaadka iyadana ilaahay weligii ku tilmaanaa weligiina ku tilmaanaan doona caqliguna uusan geli karinba yacni culimmadu qaarkood markay sharxayaan waxay yidhaahdaan waa sifaadka makhluuqa marka lagu sifaynayo xubnaha laga cabiro laakiin allah marka lagu sifaynayo xubno lagama cabiri karo soo ma oo maxay noqonayaan maalan sida maalan sifada wejhiga oo kale sida sifaadka maalan mxuu ahay indhaha oo kale sida sifaadka maalan gacanta oo kale sida sifada faraha oo kale soo ma waa sifaad ilaahay weligii ku sifaysnaa kuna sifaysnaan doono laakiin sifaad caqli intuu galo sugi kara ma ah sifaadka noocaasa markii makhluuqa aad fiiriso magacyadaasi markaad makhluuqa la aado xubnihiisii bay noqonayaan makhluuqa soo ma waa acdaadii iyo jawaarixdii bay noqonayaan laakiin allah tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa waa xubno lama dhaho soo ma jawaarixna laguma ilaaqo laakiin maxaad leedahay ilahay tabaaraka watacala weji buu leeyahay sooma allah tabaaraka watacaala yad buu leeyahay allah tabaaraka watacaala lug buu leeyahay kullu dalika nusuus baa ku sugan marka labadaa nooc baa waxaa laysku dhahaa sifaat daatiya sifaat lmacaani iyo sifaat khabariya labadaasay noqdaan kulligood waxay laysku yidhahdaa marka eh? sifaat daatiya laysku dhahaa waxaana ka dhexeeya weligii alla waa ku sifaysnaa waana ku sifaysnaan doonaa ayib marka daa'imaatun azaliyaatun hadduu taas ka wado waa sax qaybta qaybta labaadi waxa weeyaan waa sifaatka la yidhahdo sifaat alafcaal ama sifaat ficliya la yidhahdo ayagana waxaa laga wadaa waa sifaadka ku xidhan ilaahay doonitaankiisa in shaaa facalaha wa in shaaa lam yafcalha ilaahay doonitaankiisa ku markuu doonuu samayn markuu doonana ma samaynayo maxaa la yidhahdaa taas bimacnaa miaaladeedu waxay noqon kartaa maalan sifat listiwa oo kale somaynaan soo mari ilaa carshigu ka sarreeya a markuu doonuu ka sara mari sifatu nuzuul oo kale markuu doonuu soo degi mashiiadiisay ku xidhantah soo ma mashiiadiisay ku xidhantah sifaadka marka sidaasoo kale mashiiadiisa ku xidhan waxay noqonaysaa muxuu ahaayey waxaa la yidhahdaa sifaat ficliya la yidhahda ama sifaat lafcaal sifaat lafcaalka marka ee ilaahay tabaaraka watacaala mashii'adiisa ku xidhan markuu doono xilliguu doono zamankuu doono meeshuu doono bay ka dhacayaan marka ay dhacayaan buuna alla samaynaya ee wax horay usii samaysnaa maaha soo ma wax horay usii samaysnaa maaha sax sifada asalkeeda alla waa ku tilmaanaa laakiin sifada waxaan ay fulinaysay ka dhalanaya fulinteeda markaasuu rabbi samaynaya tabaaraka wa tacaala waxayna ku xidhan tahay doonitaankiisa yadnuu min khalqihi ida shaaa wamataa shaaa wa kayfa shaaa yanzilu ila asamaai dunyaa kayfa shaaa waida shaaa soo ma yajiiu ida shaaa wa kayfa shaaa soo ma wa jaaa rabbuka wlmalaku soo ma allaa yimid imaanshihiisu rabbi tabaaraka wa tacaala waa sifo ku xidhan mashiiadiisa marka waa sifatu ficli waa he sifatu ficlin ayib saasaa marka loo kala qaadaya ayib tafsiilkaasi marka iyo taqsiimkaasi wuxuu kuu faa'iideynayaa daa'imaatun azaliyaatun ayay markaasi tafsiilkaasi ku saabsan yahay sifada sifatulkalaam la yidhahdo bay waxay yidhahdaan asalkeeda marka la ictibaariyana waa sifa daatiya marka la fiiriyo aaxaaddeeda marka la fiiriyana waxaa la yidhahdaa waa sifa ficliya oo alle weligii inuu hadlo kamuusan zuulin sifatulkalaam wuu ku sifaysnaa weligiiba laakiin qur-aankoo kale hadee weligiiba qur-aanku ma jirine qur-aanka mar buu ilaahay ku hadlay mar buu doonay uu ku hadlay jibriil baa ka dhagaystay jibriil baa maqlay wuu soo gudbiyey towreed mar buu ilaahay ku hadlay jibriil baa soo gudbiyey wuxuu u keenay nebi muuse hadalkiisa uu wax doonayo inuu ku abuuro mar buu dhahaya wixiibaa samaysmaya marka aaxaaddaa marka la fiiriyo ka dhalanaysa mid midka marka la fiiriyo bimacnaa xilli buu leeya waqti buu ilaahay samayn mashii'adiisaina ku xidhantay laakiin aslu sifa ayadu waxa weeye waa mxuu ahaayey aslu sifa waa sifa daatiya waana sifa azaliya asalka sifadu macnaa ayib daa'imaatun azaliyaatun waay walaysad mana aynan ahaanin bimuxdathaatin sifaadkaasi kuwa dib laga keenay ma ahaanin oo fatabida ay baaba'do wixii dib laga keenayba waa baaba'a soo mayna soo marin ah, wixii makhluuqaba waa baaba'aya walaa kaana mana uusan ahaanin rabbunaa rabbigana naaqisan mid dhiman muusan ahaanin oo fayasiida uu siyaado bimacnaa xilli uu sifaadkaa uusan lahaan jirin oo uu dhimanaa oo sifaadkii intuu dib ka helay uu siyaaday ma jirin weligiina waa ku sifaysnaa weligiina waa ku sifaysnaan doonaa isdhimitaanna meelu ilahay ka gala maba jallat alla way weynaatay sifaatuhu alla sifaatkiisu way weynaadeen can shabahi sifaati almakhluuqiin kuwa uu abuuray sifaadkooda inay u ekaadaan oo shabahaan shabahaan bay ka weynaadeen sifaatka alle wa qasurat way gaabatay canhu alla xaggiisa waxaa ka gaabatay fitanu lwaasifiin kuwa wax sifeeya fahamkooda ayaa ka gaabtay qariibun way alla mid dhow bilijaabati ajiibitaan cinda su'aali taa intaynaan gaadhin halkaa wuxuu ka wadaa imaamku ilaahay sifaatkiisa markaan u sugno oo wixii qur'aanku sheegay ama nebigu sheegay sal alla lay wasalam oo alla sifaatkiisa markaan sugno waxaan ugu sugaynaa si ilaahay u qalanta soo ma waxaan ka fogaynaynaa dhowr shay waxaan ka fogaynaynaa oon ka taxadaraynaa dhowr shay ama dhowr madhab oo khaldan oo garab maray madhabkii ahlu sunnaha madhabka koowaadi waxa weeye markaan ka hadlayna ilaahay sifaadkiisa waxaan ka fogaanaynaa waxa la yidhaahdo altamhiil ama altashbiih waan soo marnay tamhiilka waxaa la yidhahdaa altaswiya min kulli lwujuuh dhinac walba in iskula yani isku mid laga dhigo tashbiihana waxaa la yidhahdaa ataswiya fi aqlab lwujuuh yani yani dhinacyaha intooda badan in isku mid laga dhigo oo marka kelimada tamhiilka xeel dheer iyadaana qur ku timid iyo sunnadu nafyu tashbiih sideedaba nusuusta kuma soo aroorin culimmada waa ku timid hadalkooda laakiin qur iyo sunnada waxaa ku yimid nafyu almili saas maanaa ilaahay wax la mida ma jiro xagee ku timid laysa ka milihi shay ah, ilaahay wax la mid a ah ma jiro daatadiisa wax la mida ah ma jiro sifaadkiisana wax kula mida ma jiro asmaadiisana wax kula mida ma jiro afcaashiisana wax kula mida ma jiro soo ma laysa ka shay marka maxaa meesha laga saaray tamhiil ilaahay sifaadkiisa markaad sugayso inaad tidhaahdo sifaadkani waxay la mid yihiin kuwa makhluuq oo kale kuwa malaa'igtay isku mid yihiin ama kuwa bini aadamkay isku mid yihiin ama kuwa jinkay isku mid yihiin inaad sifaadka ilaahay aad cid kaleeto sifaadkiisa kala mid dhigto waa madhab khariban waay marka taa waa laga taxadar waa laska ilaalinaya ayb leanno eh, eh, sida waxaa meesha ku jirta eh, sifadu waxay raacsan tahay daatada asifatu taabicatun lidaat waay ilaahay daatadiisii lafahaantiisa baa wax iyay sifadu raacsanta ilaahay daatadiisu miyay makhluuqa shabahdaa ya soo kama socna sifaduna waxay raacsan tahay daataday raacsantao iyadana midda khalqiga uma eka saas way macanaa bal makhluuqa laftiisii baan isku sifadii aan isku sifo ahayn soo ma isku sifo ma aha markaad tidhahdo maalan eh, eh, sifatu samci oo kale maqalka oo kale maqalka ibni aadamka iyo maqalka jinku isku mid maaha maqalka ibni aadamka iyo maqalka xooluhu isku mid maaha markaad maalan tidhaahdo maalan sifat aludun oo kale ama sifatulyad oo gacan baad sugtay maalan makhluuqa laftiisaa kala duwan gacanta maroodiga iyo gacanta aadamuhu kala duwan sifadu mar walba warka waxay raacaysaa cidday sifo u tahay bay raacaysaa halkaasayna ka qaadanaysaa qaabkay u taallee ee ma jirta wax la yidhaahdo sifo uun dadko dhanka magaca ka dhexeeya laakiin nooca sifadu waa kala baxaya soo ma marka ilaahay maadaama daatadiisu ayna khalqiga shabihin sifaadkiisuna khalqiga ma shabahaan uma eka umana dhowaa waa kala socaya o masalada labaad oo iyadana laga taxadari wax weeyaan waxa la yidhaahdo altakyiif ilaahay sifaadkiisa inaad u samayso kayfiyo qaab aad adigu tidhaahdo qaab mucayan ah oo tiraahdo sifada maqalku saasay u taallaa carshiguu ka saromaray saasuu uga sarreeyaa ee muxuu ahaayey alla wuxuu sheegtay weji wejigiisu saasuu u yaallaa inaad kayfiye iyo qaab sheegto oo sifaatka ilaahay u sheegto iyadana waa madhab munxarifa waa inaad sifaatka sugto bilaa takyiifin adoon kayfiye u sheegin saas maanaa kayfiye adoon sheegin sababtuna waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa ma ogin sifaadkiisa kayfiyadooda ma ogin ma dhila ayb oo allah qur-aanka waa ku yidhi walaa yuxiituuna bihi cilman ilaahay cilmigu laguma koobi karo daatadiisana laguma koobi karo sifaadkiisana laguma koobi karo ayb maxaa yeelay kayfiyada sideedaba waxaa lagu gartaa shay markii lagu sheego kayfiyadii qaabku u yaallo iyo sida uu yahay waxaa lagu gartaa dhowr dariiq mid ka mid sifadan inaad daatada iskale garato sifadii markaa waad garan kartaa markii lagu yidhahdo maalan dhagta ibni aadamka dhagta ibni aadamka soo aada ibni aadamka ma garanaysa daatadiisa dhagtiisana waad garatay xataa haddaadan arkin oo daatada arag aad aragto sifadana waad garan kartaa marka inaad daatadii garato say u taallo sifadana markaa waad garan kartaa waa kow dariiqa labaad lagu garta waxa weeye in aad ogaato mid la mid ah inaad aragto isagii maad aragsa laf ahaantiisii laakiin mid isagoo kale aad aragto markaasaa waxaa lagu leeyahay shay hebel oo laguu sheegayo kan aad aragtay bay isku mid yihiin soo ma kan oo kale un waay markaana soo fahmi mayse markaa waad fahamtay iyadan dariiqada ee lagu heli karo waxa weeye in khabar run a laguu sheego inta laguu waramo laguu sharxo lagu yidhaahdo saasu u yaallaa saasuu u yaallaa saasu u yaallaa kayfiyada lagaaga soo waramo saddexdaa mid ka mida lagu ogaadaa saddexdii midna ma hayno ilaahay daatadiisa tabaaraka watacaala qaabkay u tahay lama hayno soo saas ma ayib wax la mid oon uga qiyaas qaadanana oon idhaahno kanoo kale weeyaanna ma hayno sifaadkiisa kayfiyaday u yaallaan cid nooga soo warantoo tidhi saas iyo saas iyo saasay u yaallaanna ma hayno mar haddaynaa intaa midna haynin so inaynu idhaahno marka ilaahay baa garanaya soo ma ilaahay baa garanaya taa macnaheedu ma aha ilaahay sifaadkiisu kayfiye ma laha ma aha shay kasta oo jira oo mawjuud ah kayfiyuu leeyahy laakiin waxaa la diidayay maxay tahay kayfka mehe waa takyiifka farqun bayna atakyiif wa bayna kayf kayf waxa weeye shaygu kayfiye qaab waa leeyahay laakiin inagaan garanayn waxaan diidayna waxa weeye annagaan aqoonin siday u taallo soo imaam maali mayna hadalkii soo maray muxuu yidhi walkayfu ah, walkayfu hayru macquul muusan dhihin walkayfu hayru mawjuud ma dhihin sooma laakiin muxuu yidhi walkayfu hayru macquul lama fahamsana lama yaqaano ilaahay baa khaas lah saas daraaddeed sifaadka alle dhankaa waxay ka yihiin mutashaabih haddii lagu yidhahdo sifaadkuma mutashaabih ba mise mutashaabih maaha waxaad leedahay min xayu lkayf iyo kayfiyada waa mutashaabih walaa yaclamu cilmaha wa xaqiiqataha ilaa rabbuna tabaaraka wa ilahay baa khaas la ah sifaadka kayfiyaadkooda addoommadiisa uma sheegin waxna kama garanayn soo ma ayib laakiin dhanka kaleoo macnaha ah macnaha sifaatku mutashaabi maaha waa la garanaya haddii lagu yidhahdo ilahay ku yidhahdo maqal buu alla leeyahy oo maqal ma garanaysid mi adiga macnaha maqal ma taqaana soo macno la yaqaano maa ayib arag ma la yaqaana nolol ma la yaqaana sifaatka macaanidooda waa la yaqaana laakiin kayfiyadoodaan la aqooni saas maana ayib marka waa inaad masaladan aad laga taxadaro waxaa kaloo laga taxadarayaa markaan ka hadlayno sifaatka alla tabaaraka watacala waxa la yidhaahdo madhabu ataciil in ilaahay sifaatkiisaba aad diido taciilku waa waa waa macnaa in ilaahay sifaatkiisa loo diido oo la yidhaahdo maba laba sifaat ah, waa madhabka muctasilada iyo jahmiyada ayib oo sifaatka ama kuwa khabariga ama sifaatka macnawiga ama sifaatka sifaat kulli loo wada diido ama qaar loo diido ayadana sifatu tactiil baa la oo ilaahay tabaaraka wa tacaala oo qur-aanka ku sheegtay nabigiisuna u sheegay salafkiiyo saxaabadiina sidaa ku qanceen oo kusoo guuriyeen in adagu hadday soo taatodira ilahay sifadaa ma laha waa xageed ka keentay ilahay isagaaba sheeganaya maadaa naftiisa uga xoogaalsan maadaa nebi maxamed uga cilmi badan maadaa saxaabadii rasuulka uga cilmi badan markaad sifaadka intaasi sugeen aad adigu u marka sifaadka rabbi hadiile taciilkaa laba ah taciil jusi ah iyo taciil kulli ah inaad sifaadko dhan wada diiddo iyo inaad qayb diiddo taciilkaa jusiga ah waxaa ku sifaysan nimanka la yidhaahdo ashaacirada iyo maaturidiyada ashaaciradu waa mucaila laakiin taciilan jusiyan sifaadka qaar bay diidaan in yar bay sugaan maxay sugaan sifaad la yidhaahdo sifaatu sabcati almacaani wax la yidhahdo intaasay sugan ah, waa sifaatka la yidhaahdo sifatu lcilmiga sifatu alxayaa cilmiga qudrada kalaamka oo weliba aynan macno xun ay ku fasiraan iraadada samciga iyo basarka ah, xayun caliimun qadiirun waalkalaamu lahu iraadatun wakadalika asamcu waalbasaru toddobadaasay sugaan sifaatkii kale qur ku yimid oo dhanna way diidaan haddii ashaacire la weydiiyo o layidhi war maxaad sifaadka ku kala doorateen ood intana u sugteen inta kalena u diideen waxay yidhahdeen lidilaalati alcaqli bay dheh caqligaa ku tusay inay intani sifaatu kamaal yihiin inta kalena inay naqsi ka dhalanayo ilaahay baan ka nasahno caqligaa ku tusay bay dheh saas daraaddeed meesha iyada ah waa fikirkii muctasilada oo taqdiimu alcaqli cala alnaqli waa aslun min usuuli lmuctazila soo maarta marka markii la yidhaahdo ashaaciradu fii baabi alasmaa waa mucaila ayagiiyo muctasiladana farku inuma dhexeeyo intii kaleo dhan waa diideen intaasay sugeen saas way maana ayib masalada kaleed ka taxadaraysa waxa weeye oo iyadana aad inaad looga taxadaro loo baahan ya waa masalada la yidhahdo tafwiidka tafwiidka waxaa la yidhahdaa in la yidhaahdo macaanida asmaada lamaba yaqaano waxaan sifaatkaan dhihi lahaa ah, waa madhab kaleo isagana khariban oo midkuu ibnu taymiya yidhi sharu lmadaahib waa madhab almufawida madhab tafwiid tafwiidka waxa la yidhahda inaad tidhahdo macnahaba lama yaqaano istawa cala alcarshi macnaheedaba lama garanayo ah, alxayu alqayuum macnaheedaba lama yaqaano alsamiicu walbasiir macno looma yaqaano wax macnaaba ma leh macno la fahmaya ma jiro soo ma qoladaana waa madhab isagana baail ah waa madhab isaguna baail ah saas daraaddeed qoladan mucadilada ana inta badan inay sifaadka diidaan waxaa ku bixiya sifada hadday sugaan baa waxay ka fahmayaan inay tashbiih ka dhalanayso oo waxay leeyihiin ilaahay haddaan u sugno yacni weji u sugno oon idhaahno ilaahay siduu qur-aanku u sheega weji buu leeyahay soo addoommadiisii la mid noqon maayo haa maxaynu samaynaa aan diidna marka war wax jira maahe wejiga wax kalaa laga wadaa ah, haddaan ilaahay u sugno naxariis u sugno ama cajab iyo layaabid u sugno waxaa ka dhanaysa ti addoommada inuu u ekaado saas daraaddeed waa inaan u diidno oon inaanu macnaha lagama wada macna kalaa laga wada tawiilka waxay yidhaahdaan asalkiisuna taxriifka saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa kullu mucailin mushabbih macnaha ma taqaanaa sidiisaba inuu sifaadka diido maxaa ku bixiyey ya tasawur tashabuh waay tasawur atashabuh ekaanshaa usoo baxay haddaad sifadan sugto ilaahay addoommadu u ekaanaya sifada inuu diidaba taasaa ku bixisa marka laa yucail xataa yushabiha marka hore tashbiih buu ku dhacayaa kadibna wuxuu kaga fakanaya oo isleeyahay kaga baxso inuu nasah ilaahay oo tashbiih markaasuu tacdiil galay saas man marka ilahay sifaadkiisoo loo diido waxaan sifo lahayn waa waxaan jirin saas daraaddeed baa wuxu uhi ibnu taymiya kullu mucailin almucailatu tacbudu eesh tacbudu cadaman dadka ilaahay sifaadkiisa dhan u diiday waxaan jirin bay caabudayaan maxaa yeele alla aan sifo lahayn waa waxaan jirin waay waxaan sifaba ku tilmaanayn waa waxaan jirin waay soo ma wixii jiraayi ama khaaliqa ha noqdo ama makhluuqa ha noqda sifaad buu leeyay marka nimanka sifaadka dhan ilaahay kala dagaalamay waxay caabudayaan waxaan jirin waay soo ma wاlmushabihatu tacbudu eesh tacbudu sanaman kuwa ilaah khalqigiisa isku shabahayna sanam bay caabudayaan leanna ilaahoodii khaaliqa ahaabay makhluuq u ekaysiiyeen marka makhluuqaad bay caabudayaan soo ma marka waxa weeye waa in aad ka fogayso alle tamhiilka tashbiiha takyiifka tactiilka iyo tafwiidka sifaadka alle waa inaad kala dagaalanto oo intaa ay meesha ka baxdo ifaadkan aad sugto man jallat way weynaatay sifaatuhu alla sifaatkiisu can shabahi sifaati lmakhluuqiin kuwa uu abuuray sifaatkooda inay u ekaatay ka weynaatay wa qasurat way gaabatay canhu alla xaggiisa waxaa ka gaabtay fitanu lwaasifiina kuwa sifaynaya tilmaamaya fahamkooda ka gaabtay maxay ka gaabteen alla sifaatkiisa macnaha inay fahmaan kama gaabanin laakiin waxay ka gaabteen kayfiyaadkii sifaatka iyo alla daatadiisa fahamku waa ka soka dhacay ma gaari karo ah, walaa yuxiuuna bihi cilma qariibun way alla midka dhow bilijaabati ajiibitaan cinda su'aali su-aasha agteeda inuu ajiibuu alla u dhow yahay baciidun way mid fog bitacazuzi iscizayn laa yunaalu oo lama gaari karo caalin weeye ka sarreeya baa-inu weye mid ka baxsan min khalqii khalqigiisa waa ka baxsanya mawjuudun weye mid jooga walaysa mana uusan ahaan bimacduumin midaan jirin ma aha walaa bimafquudin mid la waayeyna ma aha ah, wuxuu ku leeyahay alla soo qur-aanka kariimka inama dhihin markaad wax ibaryaysaan waa idiin dhowa waidaa sa'alaka cibaadii cannii eh, fa innii qariib nebigu hadday ikaa weydiiyaan waan u dhowahay dhowaanshaha maxaa laga wadaa ya ma daatadiisii baa dhowaatay maya daatadiisu carshigay ka sarraysa laakiin waxa dhowaaday waxa weeyaan yacni qariibun bilijaaba waay ah, inaan idinka aqbalon idinka ajiibo dhowaanshaha saasaa laga wada oo wuxuu yidhi qariibun bilijaabati cinda su'aal marka ogaanshihiisii kawarhayntiisii araggiisii maqalkiisii baa kuu dhow ah, yani kaamana foga mana dhagala'a waa ku maqlaya waana ku arkaya waana idinka aqbalaya baciidun bitacazuzi waxaa laga wadaa tacazusku waxa waa tamanuca in e, cid soo aaday ayna soo gaari karin waxna yeeli karin marka tacazuska xaggiisana alle waa ku sareeya waa ku fog yahay oo laa yunaalu lama gaari karo cid isku dayday inay wax gaadhsiiso oo dhib u geysato miyay gaari kartaa leesh liannahu casiiz marka bitacazuzi baciid Ah, marka xagga laga fiiriyana waa fogya oo laa yunaalu lama gaari karo alla tabaaraka watacaala dhib lalama gaari karo layskumana day karo caalin weeye mid sarreeya calaa carshihi carshigiisuu ka sarreeya waan soo marnay masalada soo ma ah, culuw llahi calaa carshihi bidaatihi buu carshigiisa ka sarreeya culuwan yaliiqu bijalaalihi tabaaraka watacala baainun weeye mid baxsan min khalqii khalqigiisa waa ka baxsanya hadalkaa baainun min khalqii ah culimmadii salafka ee qarnigii saddexaad baa isticmaalkoodu ahaa oo isticmaalay aadna way u badatay markaa kadibo baa min khalqihi sida maalan abu zurca iyo abu xaatim iraazi iyo culimmada gobolada muslimiinta iyo wadamada muslimiinta ku noolaan o dhan bay kasoo guuriyeen yani iyada iyo bidaatihi iyo baainin iyo waxaad ka heli kartaan masalada tafsiilkeeda ee muqadimada sheekh albani caleyh raxmat ullahi uu ku sameeyey kitaabka la yidhaahdo alculuw lilcaliy alhafaar oo uu iska leeyahay alimaam dahabi soo ma dahabi baa iska leh marka e, waxaa e, ikhtisaariyey alimaamu e, mxuu ahaye sheekh alalbani caleyh raxmat ullah marka kitaabka muqadimadiisa muqadima uu sameeyey aad u qiimo badan iyo wuxuu kaga hadlay kelimatu baa-in yaa qabay oo ilaaqay oo a'imadii salafka kelimatu bidaatihiisa yaa ilaaqay oo laga hayaa ah, iyo mamudhabina ra'yi buu ka isla kitaabka laftiisa macna marka laakiin way isticmaaleen ujeeddadooduna waxa weeye waa uun inay wax caddeeyaan idaax iyo bayaan bay uga maarmi waayen laakiin qur-aanka iyo sunnadiiyo kuma imaanin kelimada baain kuma imaanin saxaabadiina ma isticmaalin laakiin xilli dambey ka maari waayeen culimmadu si ay madhabka jahmiyada iyo muctasilada iyo ay yani eh, ay u radiyaan marka baainun min khalqi waa ka baxsan yahay alla tabaaraka watacala khalqigiisa ayma waaweyn baa isticmaalayoo raggii hore ah ayib xataa qarnigii labaad in bn mubaaraki soomaayan ah, sax qarnigii labaad xataa rag joogay baa isticmaalay ayib eh, mawjuudun way alla mid jooga walaysa bimacduumin walaa mafquudin walaa bimafquud macduumka iyo mafquudka waxaa udhexeeya macduum waxaa la yidhahdaa waxaan jiri jirinba weligiimaba soo jirinba mafquudkana waxaa la yidhahdaa wax jiray laakiin la waayey soo ma marka macduumna maaha mafquudna maaha ah, wallahu aclam wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamed wala ali w sabi